alxamdu لله wsalaatu والسلام calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wala alihi wasaxbi wasalam asalaamu alaykum waraxmat ullah waxaynu ku jiraa weli sujuudu sahwi wagayri gayrihi waxay ahayd sujuudu tilaawa iyo sujuud ashukr marka waxaynu ka soo baxnay axaadiista ka warramaysay sujuud asahwi wax ka mida baynu soo aragnay oo kale axaadiista ugu horeysa ee ka warramaysa sujuud atilaawa وعn abi hurayrata radi allahu canhu qaal sajadna maca rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam fi ida الsamaء shaqat waqra bismi rabik rawahu muslim abu hureyra waxa uu nabiga kasoo warinaya alayh الsalaatu wasala wuxuu soo warinayaa inuu iyagoo nabiga la jooga sajadna maca rasuuli اllahi salى اlahu alay slm rasuulka oo qur-aankii akriyey oo akriyey ida الsamaء shaqat iyo iqra bismi rabik labadaasi labaduba laba sujuudood bay leeyihin dabeedna markaa xadiiska waxaynu ka qaadanaynaa ana sujuud atilaawa shayء mashruuc haabit min الnabiy salى اllahu alayh wasalam wa minha hadihi الsuwar ida samaa nshaqat iyo iqra bism rabbik waxaanay daliil u tahay inay labadan meeloodba tirsan yihiin waayo culimada qaarkood baa toban tiriyey waxaana loo badan yahay inay shan iyo toban yihiin jumhuur culamada saasay u badan yihiin meelaha amaakinta la sujuudayo inay yihiin shan iyo toban meelooda ka mida qur-aanka shan iyo toban kanoo kitabka way kugu calaamtiyay kitabka inta musxafka aynu haysano suuratu alxaj meesha koobaadee kasoo bilaabmayana waa suuratu alacraaf suuratu alacraaf sajadna maa rasuuli lahi sal l slam salaad inuu la sujuudo inay khaarija salaa labadaba waa ixtimaasha lakin waxay u badan inay salaad ahayd waayo labadan suuradoode gaagaaban rasuulku inuu suuradna ragcad akriyey midna tukala akhriyay way dhici kartaa waxaa kaloo dhici kartaa inuu ujeedo abu hureyra rasuulka marar badan buu la tukanayay maalinuu rasuulku ida samaun shaqad ku tukiyeyna sujuudu wuu sameeyey maalin kaluu iqra ku tukiyeyna wuu sameeyey hadday tahay khaariju salaa oo matalan iyadoo qof qur-aan uu akriyayo oo la dhegaysanayo inta kale ay dhegeysanayaan uu sujuudo waa la raacayaa iyadana oo ay ka mid tahy wacan ibn cabaas radi allahu canhuma qal wuxu uhi saad laysat maaha min cazaaim sujuud sujuudaha la adkeeyey maaha waqad ra-aytu se waan arkay rasuul lahi sala allahu ala sl rasuulka allo yasudu fiiha sujuudaya rawahu buhaariy saad iyadu ereyga sujuudi kuma jirto wakhara raakican wa anaam ee waxaa laga warramo nabiy llaahi daawuud khabar ahaan baa laga warram laakiin maadaama nebigu sujuuday caleyhi salatu salaam in la sujuudo iyadana maxay ka mid noqonaysaa sunnayaasha ee meelaha sii adag ma aha si awgeed bay culimada qaarkood aanay kusoo darin oo laga yaabo kutubta qaarkood inaad ku aragto cinda fulan ayaa sujuuddaasi agtiisa aada maradu maxamed markaa sujuud waa la bukhari baa xadiiska wariyey saad laysat maaha min cazaa'im sujuud sujuudaha aadka loo adkeeyey aadka uu rasuulku ilaalin jiray maaha waqad ra-aytu se arkay rasuul allahi sala allahu alay slm rsulka wa canhu waxaa laga wariyey ibn cabaas ana nabiya sala allahu sala allahu alayhi wasalam sajada waa sujuuday binajm suuratu najmi buu ku sujuuday rawahu lbukhaariy suuratu najmi markaa sujuuddeedana inay sugantay baa laga qaadanaya weliba waxaa kaloo soo aroortay in gaaladu rasuulka alay slat sla ay la sujuudeen waqtigii xataa uu joogay maka suuratu najmi markuu akriyay wacan zayd bn saabit radi allahu canhu qal wuxuu hi qara'tu waan akriyay cala nabiyi sala allahu alay slam nabigaan ku akriyey suuratu najm falam ysjud fiiha ma sujuudin fiiha mutafaq aleyh kayfa yakunu atawfiiqu bayna hadayn اlxadiiثeyn labadan xadiis ee labaduba saxiixa ah sidee la isku waafajinaya dee iskama hor imanayaanbo maxay kutusaysaa un sujuud atilaawa marka horeba laysat waajibatan maaha alasl fiiha waa mustaxab iyo sunne sujuuddaasi asalkeedu waa inay tahay mustaxab iyo sunna ay tahay oo mar haddaanay waajib ahayn rasuulka wa waxaa caddaynaya rasuulku marna waa ka tegay marna waa kan sujuuday marka maxaa kuu banaan inaad sujuudayo inaad iska dayso inaad sujuuddaana waa sida sii wanaagsan gaar ahaan marka laga yaabo salaadda dadka aad tukanayse dadka qaarkood laga yaabo inay aanay codka la soconin amba markaa laga yaabo inay kala habaabsaamaan o ila way dhacdaayo qofkiibaa laga yaaba sujuudo tilaaweyntu la yimaado inay dadka xagga sare joogaana ay rukuucaan oo uu kasoo toosay haddana kasoo toosa ninkasoo salaadoodi aanay waxba noqonayn markaa ila way khaeeno iyagoo imaam ku xidh bay khaeeen haddana taasi waxay kutusaysaa inay marka qaarkood la ilaaliyo asxaabtu inay rasuulka ku akriyi jireenna waa laga qaadanayaa oo rasuulku alayh islat slam sida xadiiska laba ku sugan waxaan jecelahay buuhi cid aan aniga hayna inaan ka maqlo oo qur-aanka inaad marka qaarkood aad dhegaysato cid kale aad ka dhegaysato amba aad xasilaad ha noqoto waa kale wa faaidooyin badan bay leedahay xagga khushuucday marka qaarkood udhowday an khaalid bn macdan radi anhu qale wuxu uhi fudilat lagu fadilay lagu dheeraad siiyey suurat lxaji bisajdatayn laba sujoodo inay leedahay rawaahu abu dawuud fi lmaraasiili abu dawuud baa wuxuu ku wariyey kitaabkiisa maraasiisha mursalka axaadiista mursalka uu ku wariyey mursalkuna muxuu ahaa min aqsaam adaciif marka xadiisku saasuu daciifiyey suurat lxaj markaa in labada meeloodba la sujuudayo xadiisku wuu tusayaa wal dacafibaha ku jira mar hadii la waa la fadla culimo qaar unbaa tahore sheegay sujuudda hore ee suurat lxaj laakiin sida loo badan yahay san hore sheegnay waa labadaba ay ku jiraan rawahu axmed ba wuxuu wariye watirmidiyu mawsuula xadiiskao mawsuula min xadiisi cuqbata bni caamir xadiiskii uu xadiis kusoo warinayay marka hore khaalid bin macdaan baa warinaya laakiin isagoo mawsuula halkaa mursalka laga yihi mursalku waa maxay waa munqadic weyan waxba ka go-an oo maa rafacahu taabiciyu taabiciyu ila nabiy sala allahu alayh wasalam duuna dikri lwasla bu ahaa mursalku wixii uu taabicigu u gudbiyey rasuulka isagoon sheegin ciddii udhexaysay ama taxaabi ha noqoto ama cid kaleba ha noqotee mursalku lakiin wuxuu kamid yahay axaadiista aadka u dhow in la kabi karo culimada qaarkoodna ay ictimaadi jireen waxyaalaha qaarkood ku ictimaadeen waayo inta badan waxaa dhici karta inuu saxaabi iyo ciddaa go hadduu saxaabi yahayna maqnaanshaha saxaabi waxbayna yeeli maayo marka isagoo mawsuula oon saxaabigii la sheegay lakiin maaha khaalid bin macdaane axmed baa soo wariyey cuqba binu caamir wazaada wuxuu ku kordhiyey faman lam yasjudhumaa ay fudilat suurat اlxajdi bisajdatayn suurat lxaj waxaa lagu sarraysiiyo lagu fadilay labadaas sujuudood faman lam yasjudhumaa ninka aan sujuudini falaa yaqrahaa ayuu isku akriyin suuraddaas wa sanaduhu daciifun markaa waa daciif sanadkaasi labada xadiis ba markaa waa daciif an cumar radi allahu canhu qal wuxu uhi ya ayuha nnaas dadow inamaa anagu namuru waxaanu soo maraynaa bisujuudi sujuud baanu soo maraynaa sujuudu tilaawa faman oo markaa qur-aanka ku jirta faman sajada qofka sujuuda faqad asaaba ay faqad asaaba sunna sunnihii buu asiibay waman lam yasjud ka aan sujuudinba miyaa falaa ima caleyhi wax dembiya oo lagu leeyay may korkiisa ma ahaanin falaa ima aleyh ay falaa xaraja caleyh waa sunne rawahu lbukhaariyu wa fiihi waxaa kusii jirtay in allaha tacaala ilaahay sareeye lam yafrid ma waajibinin الsujuuda sujuuda qur'aanka ilaa an nashaaa inaanu doonno un mooyaane wahuwa xadiiskani fi lmuwa muwa imaam malik ayuu ku jiraa waayo xadiisna oo xadiiska saxiixa wuxuu tilmaamayaa in cumar ibnu khadaab maadaama nebigii uu ka arkay alayh salatu salaam uu leeyahay ninka sujuudaana waa asaaba ay asaaba sunna oo sidii fadliga badnayd buu qaatay ka aan markaa sujuudinna wax dembiyo lagu leey ma jirto markaa mar haddii shayga laga nafiyo oo calaamaadka inuu yahay shaygaasi shay mubaax ya laa xaraj aleyh laa im aleyh muwaa imaam mali imaam mali waad garanaysaana waa shaykhii bukhaari kutubtii horeeyu qoray weeyaan kutubtii horyar islamka dhexdiisa la qorana bay kamid tahay isagoo kitaabkii horreeye aan ahayn bukhaari iyagu ka horreeyay de imaam malik kutub badan baa markaa lagu sharxay oo tamhiidka ibn cabdilbari iyo istidkaarkiisa iyo kuwaasoo dhama ka mid ah lakiin maxaa bukhaari iyo looga fadlay oo ka dambeeyey waxaa looga fadlay bukhaari iyo muslim waxay go xadiis saxiixa inay inay qoraan oo dee axaadiis badan oo iminka bukhaari laftigiisa kitaabkiisa la adab lmufrad iyo kitaabkiisa la saxiix bukhaariga isku mid maaha ma garat adab lmufradka daciif iyo saxiixba uu ku keenay waa ka sheekh almani u kala saaray saxiix adab lmufrad iyo daciif adab mufrad marka haddii la hahdo rawahu lbukhaariyu fi ladab lmufrad waad iska hubsanaysa xadiiskaasi ma saxiix ba e ma daciifa waad iska hubsanaysa lakin haddii saa loo idlaaqo rawahu lbukhaariyu haddii la raaciyo saxiixiisana waaba dee iska cadday haddii saa loo idlaaqana de waad iska garanaysa inuu bukhaariga ku dhacayo وعن بن cمر رضي الله عنهma kاna نaبiyu slى الlaه عaليه وsلم nebigu waxaa yqrأu mid akriya calayna anaga nagu akriya alqur'aana qur-aanku nagu akriyi jiray uu noo dhigi jiray an baanu dhegeysan jirnay salaadii faidaa marhu markuu soo maro bisajda sujuud markuu soo maro kabara allahu akbar buu ohanayay wasajada wuu sujuudayey wasajadnaa macahu waanu la sujuudayn rawahu abu daawuud bisanadin fiihi liinun sanad e, liin oo bimacnaa dacfi baa ku jira fiihi dacfun liinun waa dabacsanan oo cilaa ku jirta markaa wey sheekh albaanna waa ku daciifinaysa marka xadiiskanna daliil wuxuu yahay in labada wajiba ay bannaan yihiin labada wajiba ay bannaan yihiin sujuudu tilaawa horta inta aynu ku darro dhowrka xadiisa kale ee sujuudu shuhriga la xidhiidha wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alay sl nabigu kaana wuxuu ahaa idaa jaa-ahu markuu yimaado amrun arrin markuu yimaado yasuruu farxad gelinaya khara mid dhaca saajidan lilah ilahay uu dhici jiray saajidan xaalow yahay mid sujuudaya lilaahi allow sujuudaya rawahu alkhamsa ila nasaa-iy waa saxiix marka xadiisku wa can cabdiraxmaan bin cawf radi allahu canhu qala wuxu uhi sajada nabiyu sala allah alay sl nabigu waa sujuuday fa adaala wuu dheereeyey asujuuda sujuudii wuu dheereeyey uma rafaca ra'sahu madaxiisu kor soo qaaday wa qaala wuxu uhi ina jibriila jibriil ataanii waa ii yimid oo fa basharanii waa ii bushaareeyey fasajadtu lilah ilaahay baan sujuuday shukran anigoo rawahu axmed wasaxaxahu alxaakimu wacan bna bn casim radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam an bna bn casim radi allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayhi wasalam bacaa u diray caliyan ila alyamani yaman buu u diray fadakara alxadiis xadiiskii oo dheer buu sheegay qaala wuxu uhi fakataba caliyun cali baa soo qalay radi allahu canhu biislaamihim inay islaameen falama qara'a rasuulu llahi sala allahu alay sl rsulku markuu akhriyey alkitaaba kitaabkii kitaabkee kitaabkii cali uu soo qoray khara uu dhacay saajidan sujuud buu dhacay rawahu albayhaqiyu wa asluhu fi lbukhaariyi asalkiisuna kitaabka eh, bukhaariga ayuu xadiisku ku yaalla marka markuu asalkiisa ku alfaad hadduu doono sidan kaduwan ha noqdeen macnihiisanoo kale iyo qisada laftigeeda iyo wey marka guud ahaan waxaynu ka qaadanaynaa axaadiista hore sujuud tilaawa axaadiista daba waxaan ka qaadana sujuud shukr marka arrin rasuulka ka farxisa ida jaahu amrun waa caam amrun yasuruhu ka farxinaya waxyaalihii ka farxinaya markaa wax kamidaba inoo lainoogu sheegay halkan axaadiistan dambana o bushaaradooyinka waxaa kamida rasuulku aadka ugu farxi jiray ummadiisa in lagaga farxiyo la ihahdo markaa ummadaadu jannada intaasay ku leedahay waxaa ka mid a dad islaami rasuulka in loo sheego waxaa ka mid a dad ka maqnaa amba laga haystay in ilaahay u soo daayo iyo wax lamid ah markaa arrin adduunyo iyo mid aakhiraba wuu koobsanayaa qadiyadaasi ay koobsanaysa waad ku farxaysaa waad ilaahayna waad waad ugu mahadnaqaysa waay sujuudu shukriga iyo sujuudu tilaawada haddaba dahaaro looma shardiyo calaa qowl culimada intooda badan way shardiyeen waxay hahdeen xukunkii sujuudda salaadda so sujuud maaha xukunkii salaaduma laga soo qaadaya markaa tahaaraa loo shardiyaya qiblana waa loo shardiyeya qiblana waa loo shardiyaya laakiin qowlka daliilka u dhow Eh, ay markaa shekh islam tamiya iyo culimo kaleba ay ku tegeen culimadaas mucasiriinta ay kutegeen ibnubasiyo waxa weeyaan inaan loo shardiyeyn wayse qab iyo taarada sheeg wayse qabkeeda iyo istiqbaalu qibla toona eh, adigoo matalan aan wayse qabin waayo rasuulku alay slatu slam dee isagoo marar badan arrin ka farxiya u yimi ba la waa la caam yeelay markaa inuu weyseysto markaa lama sheegin way dhici karta inu weyse qabin inan way markaasa awgeed haddii markaa adigoo qur-aankii akriyayo weyseqaba ku akriya aan weyse qabin qur-aankii lakiin akriyaya ay kugu soo beeganto sujuudda tilaawadu oo aada sujuuddo dhib ma laha haddaad xaggaa ujeeday oo qibladaba ka jeedayna iyadana dhib ma laha ilan salaaddii maahayn xaggaad ujeesataaba wa inama twallu fathuma wajh اllah ay qiblat اllah salaatu shukri ma jirto haddaba iyadu masalada idinkaa jawaabteeda laydinka doonaya in allah haye ma jirto haye ma jirto haye way jirtaa ma jirto waay way jirtaa kuma leh haye daliilku ya salaat istikaara dee salaat istikaara taas iyadu shukri maaha waa waxaa ilah lagu weydiisanaya ilahu laba arrimood kala door wey haye haye yes hay sag wad ka jawaab haye afalaa akuna cabdan shakuura maasha allah istinbaad qawiya miya ninkaa wuxuu soo qaatay rasuulku ala sla sl wa ki salaada dee salaatuleilka kala dheerayn jiray oo lagu duldilaaceen dabeetana maxaad san u samaynaysaa afalaa akuna cabdan shakuura hal antum muwaafiquuna calaa istinbaadihi am maada tfadl la limaada waضix wabayin wajha اlmukhaalafa a a afalaa akuna cabdan shakuura salaadaasi salaaddii waxay ahayd maxaad isku daa dee sna cibaadada ugu sii korkordhinaysa afalaa akuna cabdan shakuura markaa marka salaadii faralkii tukanaysad cilmi baranaysid khayrkan samaynaysid ilahay tawaaducaysa waa shukrigii waay maslada bal soo baaro shawaabteeda insha allah waa inooyo maalin dambe insha allah hadday wax kaa farxiyaa markaa ku yimaadaan saasaa dee ilahaygu mahadnaqaysaa sujuudaas iyadu way sugan tahay haddaba sujuudda tilaawada maalan qofkaas sujuud tilaawada la imanaya ma aamusnaan buu ku sujuudayaa mise allahu akbar buu odhanaya me allahu akbar buu odhanaya isaga daliilku u dhow yahay way waayo maadaama ay sujuud tahay allahu akbar buu ku sujuudaya wana kaga soo toosiya muxuu odhanaya markuu sujuudsan yahay ya subxaana rabbiy alaclaa buu odhanaya labada jeerba waxaa kaloo soo aroortay sujuudu tilaawa aye ducooyin maqaar gaar usoo arooray soo ma aye sajada wajhi liladii khalaqahu wa shaqa samcahu wa basarahu bixawlihi wajh tabarka la waxsan alkhaaliqiin iyo adilo kale saas usii waday culimada qaar baa xadiiska markaa saxiix ka dhigay waa waayo halkaa waxaynu kaga soo baxnay sujuud asahwi iyo wixii la xidhiidhay markaa sujuudu sahwina xagga hore iyo xagg dambe iyo kii aad ka dhigtaba haddaad ka horeyso atixiyaadka iyo haddaad ka dambaysiiso way ku ansaxaysaa iyadoo axaadiis la iswaafajinaya horan tafsiil horena soo sheegay shakigana waa loo sujuudi karaa axaadiisii u dambeysaynu hayno waxay tilmaamaysa hadduu qofku xitaa salaadiisa shakiyo de waa kii tarjiixa ku shaqeynaya hadda markaa sujuudna uu la imanayay ayuu la in salaada la ilaalinaya uba halkaa laga qaadanaya shaydaankana uu kudood ku dadaalaya salaada inuu mashquuliyo baabu salaati tadawuci salaaddii tadawuc ayuu baabu yahay salaad tadawuc waa maxay waa salaadii sunnaha ahayd atatawuc sawmu tadawuc salaatu tadawuc xaju tadawuc tadawuc waa annaafila waa aziyaada waa salaad aan far lahayn wa can rabiicata bni kacbin alslamiy radi allahu canhu qala wuxu ui qaala linabiyi sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu igu yihi sal wax weydiiso ay salni aniga wax weydiiso wey faqultu waxan ku ihaha salka waxaan ku weydiisanayaa muraafaqataka jannada inaan kugula rafiiqo faqaala rasulku wuxu uhi awa gayra dalik sidaa waxaan ahayn ma ii weydiisanaysa amba taa waxaan ahayn ii weydiiso qultu waxaan ku huwa dalik waa kaasun rasuul kaasuu baan ku weydiisanaya qaala wuxuu ihi igu caawi igu kaalmee calaa nafsika naftaada igu kaalmee bikasrati sujuudi sujuudda inaad farabadiiso rawahu muslim markaa salaada sunnaha ahi horta salaaddu waa khayru mawduuciisu nabiga laga so wariy alay slat slam salaadda in la farabadiyo waa waxyaalaha ilaahay loogu dhawaado waxa ugu cajiibsan bay ka tahay salaaddu bacda tawxiid illah qofku uu sunayaasha iyo salaadaha badiyo sujuudda farabadiyana sujuud ma sujuudbadanu ilaa ilaahay darajuu kor kugu qaadayaa dembina wuu kaaga dejinaya faa'iidooyinka salaada sunnaha ah ama sunnayaal dhami faa'iidooyinkay leeyihin waxaa ka mid ah. faralkii bay kabitaan u yihiin dheeraad bay uga dheeraad bay uga yihiinoo waa ziyaadatu darajaat fi ljanna jannooyinka waxyaalaha lagu sii kala derajo sarreynaya sunnayaashana ka mid a ah. waxaa kaloo ka mid a jabran lilfaraa'idi faraa'iddii bay kabayaan oo faralkii waxbaa ka dhinaan kara sida xadiiska saxiixa kusugan marka maalinta qiyamaha faralka laga xisaabiyo ilahay wuxuu leey bal haddii haddii markaa wax ka dhinna maan adoonkayga sunayaashiisina eega markaasaa loogu kabaya halkaasa loogu soo kordhinaya waay faa'iidooyinka leeya waxaa ka mid ah salaadaha inta badan waa ka horeeyaan inay ka dambeeyaanoo salaadii ayaa lagu khatimaya lagu soo furfuranaya salaadiio waa dayr baad soo samaysanaysaa faralkiibaad sii adkeynaysaa dayr kale aad soo samaysanaysaao shaydaanka horta dayrkaasaad isla soo rafanaysaa ninka sunayaasha ilaaliya dee faralka horta waa min baabu awla inuu ilaaliyo soo marka shaydaanku markiiba faralka ka kaxayn maayo wuxuu ku dadaalaya horta sunayaasha inay isku soo haystaan laakiin hadduu faralkun ku mitido shaydaanku waxa lagayaba inu legda akirku faralkiina uu ka kaxeeyo marka waa nooc difaac oo kale waa nin gaadh samaystay sunayaashan markaa tadawcu laba u qaybsamayaanoo sunayaal muqayadahoo rawaatibta iyo salaadaha ku qaydan amba waqtiyo gaara ku qaydan iyo sunan mulaqa mulaq waa maxay intaa maalan salaada subax marka cadceeddu soo baxdo ilaa laga gaadhayo salaada duhur haddaad tidhaahdo kun ragcadood baan tukanaya haddaad tidhahdo laba kun oo ragcadood baan tukanaya ya salaadu maan wadaya way kuu bannaantay sunna dee oo iska sii daysan lakiin salaadaha qaydan sunayaasha qaydan o inoo sheegi doonaan waxaa kamid a ah dee kuwa salaada la xidhiira saas oo kale la xidhiira marka waa lagu dadaalaya waliba daalib cilm marka tahay ee aad nin dhalinyaro soo koraya tahay ila weli waad koreysaa awalo garh baad yeelatide <laughs> maxaad sameynaysaa nafta waa inaad tababarto oo sunayaasha aynu ku tababarno sidaa awgeed bacdu salaf qaarkood maxaa laga soo wariyay labaatan sana nafteeda soo riixayay cibaadada anaa kusoo riixiyay labaatankaa sano labaatankii dambana iyaday riixday wey inta dhalinyarta tahay ee naftu ay isku leedahay horta waa caynkaas haddaad nafta riixdo naftu waxaan khayrka way la qabsanaysaa marka dambe iyadaa xiiseynaysa ee intaa horun baa loo baahan yahay marka baabuurka jiirta laga saarayo one iyo two iyo waxbaa lagu kaxeeyaa soo maha day jiirtu adagtay ya geer culus buu baahan yahay marka intaa dhalinyarta tubaad geer culus loo bahan ya ku kaxayso markaad fikir soo baxdo iyadaaba naftu sida baaburku iska soo taraaraa markaa amadu iska soconaya marka iyadaaba naftu khayrka iska jeclaysanayso waxyaala badan qofka way ka yaraanayaan dee adduunyadana waxaynu u joognaaba waa ku meel gaadho jannaynu ilaahay ka doonaynaa naarna naga badbaadiyaynu doonayna nin laydh laydhu inta ku maraysana fursad baad haysataa nin dhintay unbaa garanaya maanta ya kuwaa dhintay godka ku jira waxay leeyihiin alla maa saacada addunyadii lagu celiya intaasoo tasbiixa la timaada kuwa adduunyadan joogaana iyaguna waa cibaadadii hadhow baad la iman doonta ama culeys bay ku tahay kuwaasina wixii alla yaag taasun ku ogolaada ya yowma yudcawna ila sujuudi falaa yastatiicuun khaashicatan absaaruhum taraquhum dila waqad kaanuu yudcawna ila sujuudi wahum saalimuun gaaladii waxa lagu odhanaya bal sujuuda dee laftaasunbaa bir noqonaysa maba awoodi kara way dulaysayin maalintaasi maxaa dhacay adduunyadii markay joogeen ayaa sujuudda loogu baaqi jir iyagoo caafimaad qabo digdigta haya ilaahayna abuurkan weyna siiyey bal lafahan soo wada qalloocanaya ka war lafdhabartan soo noqocanaysa gacmahan soo qalloocanaya saasoo kale a sujuuddii qofki ilaahay subxana watacala u sahlaayo qaala linabiyi sala allah alay sl wuxuu uhi sal i weydiiso markaa xadiiska waxaa ku jirtay waxbuu rasuulka soo qabtay weyse iyo waxbuu soo diyaariyay dabeetna wuxuu ku yihi rasuulku wax weydiiso mu odhanin rasuul lacag badan iigu ducee amba maal iigu ducee amba wax kale eh muxuu yihi inaan jannada kugula rafiiqo hada yadul calى anahum kanuu mutasifiin a bihimati caaliya inay ahaayeen dad hame caaliya ku shaqeynaya waayo qofka muslimka qaayadiisa u dambaysa waa maxay waa aljana soo ma markaasuu rasulku yh aw gayra dalik taa waxaan ahayn ila rasulku jannada gacanta kuma haye ya taasaan ku weydiisanaya weli rasuulku mu odhan haddaba anaa jannadii ku damaanad qaaday ee muxuu adigu waxaad igu kaalmaysaa si aad iisoo gaadho inaad sujuudda farabadiso maxaa laga fahmayaa markasta qofku sujuudda uu farabadiyo waa markastoo darajada kornada jannada kor loogu sii qaadayo ilan rasuulku alay sla halka ugu sarraysu jannada ka gelaya soo maha sideebaa rasuulka darajadiisi lagu gaari kara amba lagu dhawaan karaa in sujuuddii la farabadiyo la farabadiyo la farabadiyo la farabadiyo xadiisku wuxuu daliilu yahay rasuulku inaanu jannada gacanta ku haynin waxaa kaloo laga qaadanaya jannada in camal lagu gelayo haddaan jannada camal lagu gelaynin iska seexu odhan lahaa waay waad iska geli doonta jannada ayr insha allah laakiin sujuud iyo weyse iyo camal iyo dadaal ayaa dee lagu helaya wax kale ma jiraan qaala linabiyi sal ly slm wuxu slim faqultu waxan ku uhi asalka muraafatka fi ljanna qaala wuxu uhi wagayra dalik taa waxaan ahayn ma tahay waxaad weydiisanaysaa qultu waxan ku uhi huwa dalik qaala wuxu uhi faacini igu kaalme calaa nafsiga bikasrati sujuud sujuudda badan wa can ibni cumar markaa waa sujuuddii badneed waxay keensanaysaa sunnayaal wa can ibni cumar radi allahu canhuma qala wuxu uhi xafidtu waxaan ka xifdiyey min anabiyi sala allahu alay sl nabiga cashar ragcaatin toban ragcadood ragcatayni laba ragcadood qabla duhri duhurka ka horeeya wa ragcatayni bacdaha laba ka dambeeya wa ragcatayni bacda maqribi laba maqribka ka dambeeya fii beyti gurigiisa ugu tukada labada maqribka wa ragcatayni bacda cishaai laba cishaayi ka dambeeya fii beyti wa ragcatayni qabla subxi laba subxa ka horeeya muttafaqun caleyh wa fii riwaayati lahumaa waxay ahayd wa ragcatayn laba ragcadoodoo bacda aljumucati jimca ka dambeeya fii beyti gurigiisa uu ku tukado labadan walimuslim kaana wuxuu aha idaa alaca alfajru waagu markuu dilaaco laa yusalii mid aan tukan ilaa ragcatayni khafiifatayn laba ragcadoodoo fudfudud mooyaane wa can caaisha radi allahu tacala canha ana nabiya sala lah alay sl nbigu kana wuxu laa yadacu midaan ka tegin arbacan afar qabla duhri duhurka ka horeeya wa ragcatayni iyo laba ragcadood qabla alghadaati ay qabla subxi ha subaxa ka horeya alghada wa asubx amba alfajr rawahu lbuhaariyu wacanhaa caaisha waa laga wariyay qaalad waxay tihi lam yakun muhina nabiyu sala allahu alay sl nebigu calaa shayin mid shay ku sugan mina nawaafisha ka mid ah oo ashadda ka ilaalin badan ashadda ka daran tacaahudan xagga ilaalinta minhu amba ashadda ka looga daranyahay tacaahudan ashadda ka adag tacaahudan ilaalinta minhu xaggiisa laga ilaalinayo calaa ragcatay ilfajri labada ragcadood subax macnaha guudaha xadiisku waxa weeye rasuulku sunnayaasha uu ku labada ragcadood ee subaxa ka horeeya lam yakun mahna nabiyu sala la alay slm calaa shayin shay mid ku sugan min anawaafil nafsha ka mid ah, oo ashadda tacaahudan looga ilaalin baday ashadda ka daran tacaahudan ilaalinta minhu xaggiisa calaa ragcatihi alfajri labada ragcadood subax mutafaq caleyh walimuslim ragcata alfajri labada ragcadood subaxu khayr waxay ka khayr badan yihin min addunya addunyadayo wamaa fiiha wixii ku jiraba way ka khayr badan yihin ka khayr badan وعن أم xaabية أم المؤمiنiin رضي الله عنها qالت waxay tihi samictu waan maqlay النabiy slى الlaه علي sl nabig oo yquulu leh man sala qofka tukada itnatay cashrata ragcatan labayo toban ragcadood fii yowmin maalin iyo waleylatin habeen habeen iyo maalin afar labatanka sacdood isku soo wareegay qofka labayo toban ragcadood tukada buniya lahu waxaa looga dhisaa bihina ragcadaha awgeed bihina bisababihin bisababi hadihi aragcaat beytun guri baa loo dhisaa fi ljanati jannada looga dhisa rawahu muslim wa fii riwaayatin taawucan labaiyo tobankaasoo taawucan ay nawaafila sunayaala aan fara lahayn wltirmidiy naxwuhu wazaada wuxuu kordhiyey arbacan afar qabla duhri duhurka ka horeeya marka way sii faafahaysa labayo tobankii arbacan qabla duhri iyo wa rakcatayni bacdaha ka dambeeya wa rakcatayni bacda almaqribi wa rakcatayni bacda alcishaayi wa rakcatayni qabla salaati اlfajri walilkhamsati shantiina canha waxay ka soo wariyeen canha ay canhum xabiiba man xaafada qofka ilaaliya calaa arbacin afar qabla duhri duhurka ka horeeya wa arbacin bacdaha iyo afar ka dambeeya xaramahu llahu cala annaar ilahay naar buu ka xaaraam yeela wa can ibni cumar radi allahu canhuma qala wuxu uhi qala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam raxima allahu ilaahay u naxariiso imra'an qof sallaa tukaday arbacan afar qabla alcasri casrka ka hor rawahu axmed wa abu dawuud watirmidi waxasanahu wabnu khusayma wa saxaxahu وعن cبد لله بن qفl المزني رضي الله عنه عن النبي sلى الله عليه وسلم rasuulku wuxu uhi saluu tukada qabla lmaqribi maqribka ka hor saluu tukada qabla lmaqribi uma qaala wuxu uhi fi haalisati markii saddexaad liman shaaa saluu qabla maqrib saluu qabla lmaqrib liman shaaa kii doona ha tukado karaahiyata isagoo muxuu saa u yihi karaahiyata liaji karaahiyata isagoo nacaya an yatakhidaha annaasu sunatan inay dadku ka dhigtaan maqribka ka hor sunno joogta ah rawahu lbuhaari oo nawaafishii ay ku daraan rawaatibtii wa fii riwaayati ibni xabaanin ana nabiya sala lah alay slm nabigu salla wuu tukaday qabla lmaqribi ragcatayni buu tukaday wlimuslim can anasin kunaa waxaan nusalli qaarkood ragcatayni bacda quruubi shamsi cadceeddu markay dhacda kadib fa kaana nabiyu sala allah ala sl nabgu wuxuu ahaa yaraanaa midna arka oo falam yamurnaa namo amrino tukada nama odhan walam yanhana noomanuu diidin an caiشha radi allahu tacala anha qaalat waxay tii kaana nabiyu sala اlah ala slm wuxu yukhafif mid fudaydiya ragcatayn labada ragcadood allatayn labadaaso qabla salaati subxi salaada subax ka horeeya xataa inii aqara'a miyuu akriyay bium lkitaabi faatixada miyuu akriyay bium lkitaabi fi lfaatixati mutafaq caleyh وعn abi hurayرata radي الlahu canhu ana nabiya slى الlaه alay sl nbgu qara wuxuu akriyay fi ragcati اlfajri labadii ragcadood subaxa wuxuu akriyay qul yaa ayuha اlkaafiruun waa ragcaddii hore iyo wqul huwa اllahu axad rawahu muslim وcan caiشha radi allahu tacala canha qaalat waxay tihi kaana nabiyu sala اlah alay sl nbgu wuxuu aha idaa salaa markuu tukado ragcatay اlfajri labada subaxa markuu tukado idajaca mid u jiifsadaa calaa shiqihi ay calaa janbihi dhinaciisa alaymani midig rawaahu albuhaariy wa can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay slam rsulku wuxuu yihi idaa sallaa axadukum midkiin markuu tukado arkacatayn labo ragcadood qabla salaati subxi salaada subax ka horeeya falyadjec ha u jiifsado calaa janbihi laymani dhinaciisa midig akhrajahu axmed wa abu daawuud intaa aynu akhrinay dhammaantood waa salaadii salaadaha faralka ah la xidhiidhay sunan markaa sunantaasi marka si loo tiriyana waxa weeyaan waa labaatan marna waa sideed iyo toban labiyo toban ka mid ah ayaa rawaatib la rawaatibta marka waxay kasii duwayiin waa salaado faralka la xidhiiro rasuulku marnaba aanu ka tanaasuli jirin caleyhi salaatu wasalaam marnaba aanu rasuulku hee aanu dayn jirin waa labiyo tobanka xadiiska muxabibaadka ku jira oo afar duhur ka horreeya laba ka dambeeya laba subaxa ka horeeya laba maqhribka ka dambeeya laba cishaaye ka dambeeya intaas waa rawaatib baa la dhahdaa waxaa jira sunayaal kale oo mararka qaarkood waxaa dhici rawaatibta ka mid ah inuu afarna laga horreysiiyo afarna laga dameysiyo duhurka sida xuma xabiibun baa warinaysa ya caaishana xadiiskana waxay tihi ba rasuulku alay sala slam hadaanu duhurka hor ka hor afar tukanin wuu ka dameysan jira hadday laba ragcadood xagga hor duhurka ka noqoto haddana xagga dambe ka dhigi jira waay labada ragcadood subaxa ayaa usii adag haddana labadaa subaxa fadaailna rasuulku uu sheegay wuxu hi ragcatay alfajri khayru min addunya wamaa fiiha adduunyadan waxyaalaba ka khayr badayn waa labadaa ragcadood ee arkeyso ee salaada subax ee inoogu daran faralkii baynu halhaleelnaa soo maha faralkii subax baynu dirka ku halhaleelnaaye labadaa subaxa dad badan baan ayaan tukan laakiin adduunyada waxay adduunyahaba ka khayr badayn waxa kale ta caaisha qof maan arag sunayaasha u ilaalin mid uu ka ilaalin badna labadaa ragcadood marka labadaas subaxna si gaara ah usi adagin casarka in afar laga horreysiiya iyadu waa sunayaasha wanaagsan laakiin rawaatibta uu joogtayn jira rasuulku alay slat slam may ahayn saa ka jirta labada maqhribka ka dambeeyana saasoo kale iyaguna waa sunayaasha wanaagsan ee la iska tukanayo lakiin aan rawaatibta ahayn labada cishaayiga ka horeeyana saasoo kale waayo rasuulku wuxu uhi bayna kulli aadaanayn sala waa qaacido kale laba aadan laba aadaan oo kase laba aadaan o kase aadaan iyo aqiimis kasta aqiimka laftiisa aadaan lagu ilaaqa markaa bayna kuli aadaaneyni salaa salaad kasta waa lagu horreysiin karaa saluu qabla lmaqrib saluu qabla lmaqrib liman shaaca baa haddana khafiifisayo kii doona waxaa kala so arortay saxabadu inay tiirarka wala degdegi jireen si ay dadku aanay karaahiye uga dhiganin sunne sida labada subax oo kale u ilaalin in ay marmarka qaarkood waayo waqtigan maqribku wuu iska kooban yahay oo ka yaryahay in sha allahu tacaala ilahay waxaynu ka baryaynaa inuu inawaafajiyo xaqah kuwa sunayaasha iyo faralkaba ilaaliyana inu naga dhigo wallahu aclam wabila towfiiq asalaamu calaykum raxmat ullah